الحمd لله والصلاaة والسلام على رsuuل الله سيدina محمد عليه أفضل الصلاaة وأزكى التسليم أmا bعd dersigii ugu dembeeyey aanu e, soo qaadanay markii aanu soo gaarnay iسlاam الjin waxa uu e, qoraaga isku qabtay laba aayad buu madaxa isu geliyey ayaddii ahayd ya qwmna إna samعna qur'aنا inaa samicnaa qur'aana markaasuu wuxuu geliyey cajaban yahdi ila rushdi faaamanaa bihi walan nushrika aayaddii suurat aljin iyo aayad kalu marka isgeliyey marka oo axqaaf labadu marka isgeliyey marka labadooda isku shaqo maaha inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa waa mid gaara qur'aanan cajaban yahdi ila rushdin waa suurad gaara marka inaan ku baraarujinay ahayd marka wayna dhaaftay marka taa ku baraaruga marka aayadda iska saxa waxaa noo soo dhammaaday addacwa asiriya marxaladii iyadu ay ahayd dacwadu dacwo markaa qarsoodi ah oo ashuunku adin ah oo ahayd uun diinkan ama baaqa ilaahayga ah ha baxo laakiin ha ku ekaada uun keliya dad markaa wax lagu siraysan karo oo sirtii aanan baahinayn aanan gudbinayn meeshii waxaanu ka soo hadalnay dadka iyagu la yidhaahdo alawaail alawaail man aslamuu dadkii ugu horreeyey ee soo islaamay oo ma aragta oo ilaahi subxaanah wa tacaala hadiga u waafajiyey qolyahaas aanu ka soo hadalnay darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabanayaa marka marxalo kale oo lagu magacaabo addacwa aljahriya bad-u addacwati aljahriyati dacwadii kor loo dhigaayey bilowgeedii buu ka hadlayaa waa marka markii ay ka soo baxday marxaladii ahayd asiriya ayaa waxaa lasoo soo gaara marxalo dadkoo dhanba ay wada maqlayaan baaqa diiniga ah oo dacwadana aan lala gambanayn oo rasuulka sala allahu alayh wasalam wa saxbihi alkiraam ay meel walbaba iyo wadooyinka iyo shawaaricda iyo meel walba isaga dhex gooshayaan iyaga oo xambaarsan hada alhadyi oo marxaladuna waxay leedahay waa marxala taxaddin waa marxalad runtii looga caraysiinayo ama lagu caraysiinayo qolyihii gaalada leeyahay yacni khalaas way dhammaatay marxaladii wax la qarqarin jiray oo mar dambe oo meel hoose ma geli doono islaamku marka dibaddu socda marxaladaas marka u gudbaynaa wuxuu leeyahay kaatibka inqadat marxalaة الdacwaةi الsiriyati binuزuli الآayaati waأndir cashiirataka alaqrabiin waa ay dhammaatay marxaladii ama heerkii dacwada siriga ay ahayd waxayna ku dhammaatay markii ay soo degtay aayadda ah wa andir cashiirataka alaqrabiin kuwa xigaaladaada ah ee xigtadaada ah ee adiga kuu dhow dhow nebi maxamedow kuwa u dig markii la yidhi baa waxaa meesha ka baxay waxaa la leeyahay dacwada in la qariyo oo khalaas baaqan diiniga ah ma aha lam yacud ka saabiq oo lalahaa hebel iyo hebel iyo hebel oo xitaa aan soo tilmaannay dadka xitaa islaamka soo galay iyaga xitaa iskama warhayn oo nin walba wuxuu isu haystay anaa nambarka labaad ah anaa nambarka saddexaad anaa afaraad ahaa la yskama warhayn aayaddan markay soo degtay hawshu way istaagtay fa kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuu soo baxay xataa sacida safaa ilaa uu buurta safa uu markaa dusheeda uu markaa isdul taagay fa hatafa markaasuu dhawaaqo wuxuu yidhi yaa sabaaxa aroor ayaa dilacdo weeye yacnii dadkiyaa loo yeerayaa faijtamacad ilayhi qorayshun qoraysh oo dhan baa marka usoo ururtay oo meesha laysugu yimid marka yaa sabaaxaadaas waa alfaad la adeegsan jiray waa oo qofka marka uu rabo inuu yidhaahdo yacni subax cusub baa idiin waa cusub baa idiin baryey haddaad tihiin qoraysh meesha laysugu yimid fa qaala markaasuu nebiga sal alla alay waslam wuxuu yihi qisadaad in fara badan oo naqasheen yaa bani fulaanin yaa banii cabdi manaafin yaa bani cabdilmuطalib intaa yaa reer fulaan reer fulanow reer bani cabdi manaafow reer bani cabdilmuطalibow inta isagu xigtadiisa oo reer bani haashima ara'aytukum low akhbartukum ana khayla takhruju bisafi hada اljabal akuntu musadiqii bal ka warrama haddaan idiin sheegi lahaa oo idin dhihi lahaa farda duulaan idinka idinku ah rag markaa eh, ciidan hubaysan oo iyagu markaa wata hubkooda ayaa takhruju bisafxi hada aljabal haddaan idinihi lahaa buurta danfiideeda meesheeda sare ayay ka soo daadegi doonaan haddaan idin dhihi lahaa a kuntu musadiqii ma i rumayn lahaydeen marka wuxuu raba rasulka sal alla alay wasalam eh, waxay maanta dhahaan oo kale extraction of credibility qofka intaadan la hadlin ka hor horta ogow statuska qalbigiisa a ku leedahay ma i rumayn lahaydeen horta qaaluu markaas yidhahdeen maa jarabna calayka kadiba been kuguma ogeyn weligeen wax baan ah waan kugu jarabnay ma jirto rasuul allah maxamedow qaala marka wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam fainii nadiiru lakum bayna yaday cadaabin shadiid haddaba anigu waxaan idiin idiin digayo aniga hortay waxaa ahaaday cadaab daranee la socda intaa markuu yidhi kadib faqaala abuu lahabin tabban lak amaa jamactana ila ilaa haada markaasuu yidhi hoog baa kuu sugnaadee waxaan waxaan ahayn yani arrinna arrinkaan ahayn maxaa isugu keen kulmin weyda waxaan wax la isugu yimaada marka maaha yani riwaayaadka qaarkood alihada jamactana ma waxaan ba ahayd waxaad leedahay sabaaxaho dadka isugu yeeraysay kadib buu uma qaala wuxuu yidhi uma qaama markaasuu meesha ka istaagay wuu dhaqaaqay ninkii abulahab ahaa fanazalat hadihi suuratu suuradan baa soo degta oad aqrinaysaan tabat yada abi lahabin watab ma agna canhu maaluh wama kasab sayaslaa naara data lahab waimra'atuhu xamaalat alxaطb fii jiidiha xabalu min masad abulahab labadiisa gacmood baa halaagsamay abilahab watab isagoo dhan baa khasaaray maalka iyo wax alla wuxuu haysteen waxay ka tareen markaa malaha haweenaydiisa iyadu markaa bariqaadisa badnayna way way raacaysa oo halaagaasi marka kula jirtaa ayaddan waa ayad soo degtay waxayna ka mid tahay waxyaabaha yani nebiga sala allah alay slm nebinimadiisa muujinaya yacni waa qur-aan la aqrinayo waa qur-aan ilaa yowmi alqiyaama soconayo ka waran haddii abulahab haddii rasuulka abuulahab uu soo islaami lahaa ka waran aayadda qur-aankan ay noqon lahay tabad yada lahabin meesha marka maxaa soo bixi lahaa nebiga sal alla alay slm wuxuu sheegay o dhanba inay wax ka kaca yihiin yacnii waa qof wixiisoo dhan hal meel intuu saaro oo kumihiisa yidhi waa kan marka rasuulka sala allahu aleyh wasalam aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha muujinaya sidqa risaalati nabiyi sal alla alay wasalam sidqa risaalati nabiyi sal alla alay wasalam hadduu abuulahab waan waan islaama dhihi lahaa ka waran waan soo islaamay tabadida abilahabina meelaha ku aqrin lahayn ka warrama iyo dhibkeedii markaa lahaan lahayd marka wuxuu muujinayaa hada alamr wuxuu muujinayaa rasuulu lahi sala allah alay slam wuxu leeyihin inay xaq markaa yihiin oo ninka kan inaan islaam dambe inuu islaamo aan laga qabin rajo laga qabin taasaa marka meesha laga qaaday arrinka kale fataawi maanta waxaa soo baxday meelaha lala wareegay nin baa wuxuu ku fatwoonaya wuxuu yidhi tabad yada abilahabin hadda kadib in salaadaha lagu aqriyo oo dadka xitaa la aqriya maaha maxaa yeele nabiga sal alla alay slam adeerkiibay wax ka sheegaysaa in la aqriya maaha marka in lagu tukada maaha nin baa meelaha ka fatwooday masar jooga waqad dakarat riwaayaat waahiyat riwaayaat daciifa waxay sheegeen ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka alle jamaca halaaثiina min ahli beyti soddon ruux oo ahlu beytkiisa oo meel isugu keenay calaa ahari nuzuuli waandir cashiirataka alaqrabiin kadib markii ay soo degtay aayaddan buu wuxuu yidhi soddon iyaga ka mid meel isugu keenay faakaluu washaribuu way cuneen oo way cabeen وبعضها يشير إلى ظهور معجزة كفاية الطعام القليل للعدد الكبير riwaayadka qaarkoodna waxayba tilmaamayaanba in cunto yar meesha inta lasoo dhigay cuntadaa yar ay runtii ay ku filnaatay cadad tirada badan ee meesha isugu yimid inay cuntada ay ku filnaatay bay riwaayadka qaarkood markay tilmaamayaan ثuma sa'alahum markaasuu weydiiyey salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi man yadmanu عني diini dayni وmawaaciidii wayakuunu macii fi ljanna wakhaliifatii fii ahlii wuxuu yidhi war yaa damiin iga noqonaya aniga daynkayga ballamaha aan galana yaa igala wareegaya anna markaa ruuxaana aniga jannada ila geli doona yowma alqiyaama khaliifana iga noqon doona ahalkayga hadalkaabu marka yidhi waa riwaayaadkan ku soo aroora baabkan waa daciif fasakatuu marka way aamuseen faqaala caliyun cali baa farta intuu taagay wuxuu yidhi ana ana waxaan ballan qaadayaa daynkaaga inaan la wareego ballamaha aad qaadana inaan la guub yeelin oo sideeda u guto kadibna aan meesha aan ku mutaysta inaan jannada kugula kula galo rasuul allow khaliifana kaaga noqda ahalkaaga hadalkaa cali bin abi aalib baa yidhi baa la yidhi soddon nin bay ahaayeen wuxuu leeyahay marka kaatibka oo raba inuu riwaayadan iyada wax ka sheegay wuxuu leeyahay wa fadaa'ilu caliyin radia allahu canhu kahiira cali fadaa'isha ka hadlaysaaye ama fadaa'isha cali bn abi aalib uu leeyahay aad bay u tiro badan tahay walaakina hadihi الriwaayata munkaratun laakiin riwaayadan iyada ah inuu soddon mir rasuulka sal alla alay slam uu kulmiyey kadibna uu yidhi yaa aniga ahalkayga beddel igaga noqon doona ballamahayga yaa la wareegi doona dayinkayga yaa damaano qaaday cali bin abi aalib keligii intuu farta taagay meesha lagu saxiixay inuu min ahlijanna inuu yahay khaliifa fi lahli inuu yahay riwaaya saxiixa ah, maa waa munkar wa saa'iru shawaahidiha haddii marka horay fanka xadiidka waxaa lagu bartay haddii riwaayaddu ay daciif noqoto in loo baarbaaro kuwo kaloo taageera oo shawaahid lagu magacaabo inta kale ka soo harto shawaahid u noqon kartana waahiyatun iyaduna mid daciifa nugeyl uu ku jiro xabakaha alkadaabuuna wa takhayalaha alqasaasuuna min asxaabi alhawa waxaa isku aad aadiyey nimankii beenaalayaasha ahaa nimankii qasaasiinta ahaana iyagu mala awaal bay meesha ka dhaliyeen nin kastoo hawo watana meeshaa dad fara badan marka waa meesha ay nimanka shiicada ay kaga dhegan tahay oo aad arkaysa waxyaaba fara badan oo cali ilaa heer uluuhiye la gaarsiiyey ilaahnimo sida loo waday la gaarsiiyey heer ma aragtay nebiga sala allah alay wasalam uuba ka xaday waxyiga waxyiga cali bin abi taalib uu ku socday maxamed baa la ordayda meelahaad maqlaysid waa riwaayaadkaasi wixii lamidoo la buunbuuniyey wayajcalu atabariyu nuzuula alaayati fasdac bima tu'maru waacrid can اlmushrikiin iidana biintihaa'i marxalati siriya walaayatu makiya alimaamu atabari isagu waxa uu ka dhigay aayadda suuraة النحل aakhirkeeda ku jirta ee leh suura waxaa ula jeedaa alxijr ku jirta aakhirkeeda leh فاصدع بma تؤmر nebiyo wax alla wixii lagu faray la jahر kor u dhig وأعرض عن المشhriكيina مشhrikiintan kasii jeesa wuxuu leeyahay aayaddan waa aayadda ogeysiisa nebiga sala allahu alayh wasalam in marxaladii heerkii dacwada la siraysan jiray inuu meesha ku egyahay walaayatu makiya marka wuxuu leeyahay haddii lagu weydiiyey aayad ah waa sida laga dhadhamaynayo haddii lagu weydiiyey maxaa muujinaya in addacwa siriya ay dhammaatay waxaa muujinaya aayaddan baa muujinaysa ah fasdac bima tu'maru wacrid can almushrikiin wa fiiha ma yufiidu alamra biاljahri biاlqur'an aayadda waxay xambaarsantaho waxaa ku dhex jira wax faa'iideynaya in laysfaray in qur-aanka lala jahro wayaxtamilu an takuna naزlat litunhiya marxalaة الsiriya walakin yascub اljazmu bidalika lidacfi isnaadi الriwaaya waxaana suurta gala in aayaddan ay u soo degtaba in ay joojiso ay tiraahdo laga bilaabo maanta dacwo la siraysan karaayo ma laha waanu ka baxnay marxaladii hoos la ysugu dhigi jiray dadka ha la gaarsiiyey wuxuu leeyahy marka kaatibka laakiin waxaa adag in arrinka aanu goonni aanu dhahno aayaddan bay ahayd aayaddii goysay in dacwada siriga ah meesha ay ku egtahay haddii la lahaa wuxuu leeyahay maxaa le riwaayadan soo aroortay sanadkeedu waa daciif mar hadduu daciif yahana tafsiir xoog badan laguma dhisi karo waa hadalkii dabari meeshaasaan kala dhacna marka wa min aلطabiiciy waxaa طabiici ah أن يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم dacwatahu alcalaaniyata biindaari cashiirati alaqrabiin inuu rasuulka sala allahu aleyh wasalam baaqiisa diiniga ah ee isagu markaa kor loo dhigayay in uu ka bilaabo xigtadiisa isaga ugu dhow shay iska dabiici weeye id ana makata baladun tawagalat fiihi aruuxu alqabaliya maxaa yaele maka waa meel qabaliyaddu iyo qabyaaladdu ay jilba dhigatay oo aad iyo aad markaa mool ugu tahay fabad'u اdacwati biاlcashiirati qad yuciinu calى nusratihi wa ta'yiidihi wa ximaayatihi in dacwada uu ka bilaabo marka dadka isaga xigaaladii qaraabada ah arrinkaa wuxuu nebiga sala allahu aleyh wasalam ku caawinayaa inuu hiil iyagii ka helo inuu markaa eh, uu ka hela waxa laleeyahay ta'yiid inay sabort gareeyaan inay ilaaliyaan marka inuu horta uu haysta qaacida uu ka duuli karo wuu ku khasban yahay bay leeyihin kama ana alqiyaama bاdacwati fi makata la budda an yakuna lahu aharu khaaصu lima lihada اlbalad min markazi diiniyi khatiir sida dacwada marka dadka loo sheegayo inay maka almukarama inay ka bilaabato ay muhiima ay u tahay maxaa yeele maka iyadu waxay leedahay sifo gaara raad gaaray leedahay maxaa yeele waxaa loo arkayey rugtii diiniga ahayd inay ahayd oo dadkoo dhan baa marka isha ku hayay nin kasta ee isagu diin unisba nisba sheeganaya meesha uu diinta u arkay inay kasoo bidhaami karto rug iyo maqar iyo xarunna u ah inay maka taha la arkayay marka in maka dacwadu ay ka bilaabatana waxaa keenaya istraatiijiyada ah, dacwada ay wadato in laga bilaabo alcashiira alaqrabiinna waxaa keenaya istraatiijiyada ay dacwada marka u baahantahay fajalbuha ilى xadiiraة اlإslaami la budda an yakuna lahu waqcu kabiiru calى baqiyaة اqaba'il in loo soo jiido maka oo lagu soo dabaalo oo lasoo geliyo xadiiraة اlislaam islaamka ma aragtay mooradiisa lasoo geliyo waa arin lagama maarmaana maxaa yeele arrinkaas wuxuu waqci weyn yacni saamayn weyn buu wuxuu ku leeyahay calaa baqiyati alqaba'il haddii maka oo ah meeshii iyadoo caasimadda ahayd gacanta haddaad ku dhigtid iyo dadka degan markaad gacanta ku dhigtid idan waxaa kuu soo baxday meel santara maqara oo dacwadu ay ka duuli karto iyo qaacida shacbiya aad ka duuli kartid labadaa waana labada elements labada cunsur ee muhiim ah in la hayo marka la leeyahay dacwan la sheegaya على أن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بqرayش lakiن arrinkan hadda aan tilmaamayna macnaheedu ma aha aha markii baaqa diiniga uu bilowday amaba risaaladan islaamka markay bilaabatay adwaarteedii koowaad ama heerarkeedii koowaa inuu gaar uun ku ahaa quraysh macnaheeda maaha oo quraysh keliya la rabay in islaamka loo sheegay lianna alislaama kama yatajalla min alqur'aani ittakhada adacwata fi qurayshin khuطwatan uulaa litaxqiiqi risaalati alcaalamiya maxaa la islaamka sida qur-aanka ka muuqata dacwada ah in qoraysh diinka loogu baaqo wuxuu ka dhigay tallaabtii ugu horraysay ee lagu taxqiijin karo risaaladan iyadoo caalamiga ah maxaale diinta islaamka waxaa loogu talagalay inay noqoto diin caalami ah caalami universality-ga risaalada nebi moxamed sal alay wasalamna maaha inay loo noqoto quraysh iyo qabail alqaba'il carabiya maaha waxaa loogu talagalay insi iyo jinni carab iyo cajab cad iyo madow adduunka oo dhan eh, in markaa ay risaalada ay gaarto laakiin bilow alkhudba alula dabcan wax walba waxay leeyihiin ma aragtay eh, wax walbaba ma aragtay masaafat alfi mil sa yidhaha luqada carabiga tabda'u bikhudwa hal mayl yani markaad leedahay kun mayl baan jaraya horta kow waxaad waa inaad tallaabta koowaad aad qaadaa marka markaasaad dhihi karta waxbaan qaaday والواقع أن كثيرا من الآيات المكية كانت تنص على أن القرآن ما هو إلا ذكر للعالمين الأمر الذي يدل على أن فكرة الدعوة العالمية كانت قائمة منذ هذا الوقت المبكر waxaana waaqica in aayado fara badan oo makiye ah in ay caddaynayeen oo sida qur-aanka markuu leeyah kale ma huwa ila dikru lilcaalamiin qur-aanka wuxuu dikri u yahay waana u yahay caalamkao dhan arrinkaa wuxuu muujinayaa fikradda ah inay dacwadun ay tahay dacwo caalamiya oo international inay tahay fikra waxay ahayd horay u jirtay markay dacwadu xitaa bilo ahayd maaha wax markaa gadaal kasoo diriya maaha waqad aslama fi marxalati dacwati alcalaaniyati abu dhan alghafariy marxaladu markii dacwada ay calani ay gaartay oo kor ha loo dhigay ay gaartay marxaladan iyadaa dadka islaama waxaa ka mida abu dar alghafari faqad istadalla bnu xajarin min qisati islaami abi darin wa ru'yati caliyin lahu biannaha waqacat bacda almabcathi بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه wuxuu leeyahay ibn xajar casalaani wuxuu usoo deliishaday qisada abu dar oo noo iman doonta iyar kadib haddii ilah yidhaahdo abu dar qisada abudar ee ah markuusuu kusoo islaamay iyo cali bn abi aalib oo la kulmay oo arka abudar oo meesha jooga wuxuu leeyahay arrinka kan oo ah islaamka abudar iyo kulanka isagii cali bn abi aalib dhex maray waxa uu dhacay markii nebiga sal alla alay slam lasoo saaray yacni laba sano laba sano ka hor yani ka badan maxaa yeelay wuxuu leeyahy waqtiga kan waa waqti ay suurtagal u ahayd cali bn abi aalib oo inuu la hadlo qof gariib ah oo aan aqoon islaam uu kala hadlo haddana gurigiisa uu ku martisooro uu soo dhaweeyo haddii dacwadu ay ahaan lahayd mid iyooda qarsoodiya fi hadii almarxala waa adkaan lahayd de nin meel iska maray inaad dadka gurigaaga intaad martiqaadaad tirahayd waxaa jira saa iyo saa iyo intaasoo qof baan nahay liiskaa baan nahay dad muslimiinaan nahay way adkaanaysaa marka mar heerka kan ee cali bin abi aalib uu gaaree ah inuu nin gariib oo stranger iska socdo inuu inta soo qabto haddana gurigiisa ula tago uu marti sooro uu islaam uu kala hadla ibn xajar casalaani marka wuxuu usoo deliishaday waqtiga kan arrinka kan uu dhacaya waa waqti addacwa calaniya ay ahayd waana wuxuu leeyahay waa bacda almabcath بأكثر من سنتين laba sano ka badan wey وqad waradat قصة إسلام أbي dr min xadيiثi صxaabiyeyn hma cabdاللahi بن cabاsi في صحيiح البخاري ومسلم وcabdاللahi بن samit في صحيiحi مسلم waxdah وبynهma تacاarض qisada abudar islaamkiisa waxaa laga wariyey laba nin oo saxaabi oo waaweyn midna cabdullahi bn cabaas wey cabdullahi bn cabaas qisada laga wariyey bukhaari iyo muslim bay kusoo aroortay qisada laga wariyey cabdullahi bnu saamidna waxay kusoo aroortay saxiix muslim keliya marka waxaan haynaa qiso cabdullahi bn cabaas uu wariyey ee ka hadlaysa abudarsu kusoo islaamay oo bukhaari iyo muslim ay wada wariyeen iyo qiso waxaan haynaa cabdullahi bnu saamid uu kaga hadlayo islaamkii abudar laakiin uu wariyey alimaam muslim wuxuu leeyahay marka wa baynahuma tacaarud labada qisana oo labadan saxaabi ay kala warinayaan waxaad moodaa inay si uun markaa isu markaa duqaynayaan oo tacaarud baaba ka dhexeeya wayara alqurطubiyu marka waxaan ka hadlaynaa masalada jamciga wayara alqurطubiyu ana aljamca baynahuma fihi takalufun shadiid alimaam alqurطubi waxaa u muuqata oo uu leeyahay in labadan qiso isdiidan middan cabdullahi bni cabaas uu warinayo bukhaari iyo muslim kusoo aroortay iyo middan cabdullahi ibnu saamid uu warinaya saxiix muslim ku soo aroortay in la isku kalifo in labadooda la iswaafajiyo jamci uu dhex maro takalluf fara badan baa ku jira buu aad aad u daran fii xiina yara alxaafiظ ibn xajar ana baynahuma mughaayaraةa kahiiraة walakina aljamca baynahuma mumkin lakin ibn xajar al isaga waxaa u muuqata wuxuu ley labada qiso aad bay runtii u kala duwan yihiin oo furuq fara badan baa u dhexaysa hase ahaatee waxaa suurtagala ah labada qiso in markaa la heshiisiin karo oo la jamcin karo waana suurtagal buu ley wcalaa ayati xaal siduu doonaba arrinku ha noqda eh falqaacidatu maxay ahayd qaacidadana soo martay markaan musalax aan baranayna ana alasaxa ma alayhi calayhi albukhaariyu wa muslimun waxa ugu saxiixsan wixii bukhaari muslim isku waafaqeen lidalika yalzamu cinda atacaarudi ictimaadu riwaayati ibni cabaas saa darteed marka ay isku dhacaan waxaa laazim oo khasab ah in la hormariyo riwaayadda alimaam riwaayadda ibni cabaas in la hormariyo bimacnaa saaad og tihiinba markii laga hadlayo maraatib alxadiid ee si ay u kala horeeyaan waxaan soo tilmaamay fi lmustalax ee culamadu ay tilmaamaan waxaa ugu horreya bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqaan number laba waxaa ku xiga bukhaari wuxuu weriyey number saddex waxaa ku xiga alimaam muslim wuxuu weriyey saasay marka u socotaa oo hadkaas culimmada haddana uma ma kana calى shardi الbukhaari wa muslim uma ma kana calى shardi الbukhaari uma ma kana calى shardi muslim ilaa toddoba darajay culamadu marka u kala qaybiyeen uma maa kaana wixii kitaab kutubta shardiya saxiixa markaa shardiya idan haddii darajada koowaad la siiyey bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen wax imaam bukhaari keliya walinaya iyo hadday isduqayaan bukhaari muslim waxa ay warinayeen yaa la hormarinaya bukhaari muslim ay warinayeen haddii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqaan qiso imaam muslimna keligii uu taagan yaa la hormarinaya bukhaari iyo muslim marka wuxuu leeyahay in la ma aha maxaa inaga qaacida noo taal methodology ahaan eh, xadiidka marka loo laabto muujinaysa haddii tacaarud uu dhaco bayna maa rawaahu albukhaari walimaam muslim wa bayna maa rawaahu axaduhuma in la hormarinay bukhaari muslim waxay wariyeen wayukhadu min marka riwaayada yarka saxiixa waxaan u laabanayna ti cabdullahi bn cabas waanu ictimaad marka seen wayukhadu min alriwaayaati asaxiixati ana aba darin radia allahu canhu kana munkiran lixaali اljaahiliyati yأbى cibaadaة الأwصان وينkir عlى man yushrik bالlah وkana يصلي للh qبla إسlاmه بثaلaثi سنوات بثaلaثi سنوات duna an yخصa qiblaة bعayniha bالتوجه riwaayadda صaxiix marka waxay muujinaysaa abu ther intuusan islaamin ka hor inuuba diidanaa xaaladda jaahiliyada dadka ay ku sugnaayeen oo pre islaamiga ah wuxuu diidanaa oo dafirsanaa in sanam la caabudo waxa uu diidanaa oo dafirsanaa in ilahay wax lala shariig yeelo wuu tukan jiray intuusan islaamin ka hor xitaa salaad gaaraa jirta uu tukan jiray marka culimada waxay leeyihiin ama muarikhiinta waxay leeyihin saddex sano ka hor qabla islaamihi intuusan islaamin wuu iska tukan jiray laakiin qiblo gaara uma wajahnayn meelu u jeesto diin haddi gaara markaa ma jirin waan ogaan doonaa meeshuu sheekadan ka keenay wayabdu annahu kana muta'ahiran bilaxnaaf waxaa marka muuqata inuu aad iyo aad ugu saamoobay ama saamayn gaara ay ku lahayd xanafiyadii markaa jirtay ilaan saan naqaan markaan ka soo hadlayna bilowga diintii ibraahimyada ahayd baqaayaadkeedii raadkeedii baa weli markaa harsanaa oo bimacnaa dadkii waraqa bin nofel rag fara badan oo la tilmaamay qis iyo dad fara badan baa marka ku dheganaa marka diintii ibraahimiyada tawxiidka tilmaamaysa ayaa jirtay marka laga yaaba arrinkaa inu inay saameyn gaara uu ku lahaa abudar alkhafaari saa darteed ma ogoleen in sanamna la caabudo waa uu diidanaa shirkiga waana uu tukan jiray si gaaro isaga u tukan jiray laakiin ma jirin de meel gaaro marka u raaca marka ma jirin walama samica bالnabiyi salى اllahu alيه wasalam qadima ilى makata wa kariha an yas'ala canhu xata adrakahu اleyl marka abu ther oo meesha maraya heerkaa maraya ayaa wuxuu maqlay nebiga sal alla alay slm baa makay mak nebiga sal alla alay slm baa soo baxay kadibna makuu yimid maka markuu yimid kadib wuxuu dhibsadaa noocan ma inuu nebiga sal alla alay slm weydiiyo kadib uu iska aamusay habeenkii ilaa marka uu ka soo galay fadajaca habeenkii gudcur bay ku noqotay gobolkaa ku dhacay meeshii uu joogaybu maradiisa dhigto wuu seexday fara'aahu caliyu radia allahu canhu facarafa annahu hariib cali bin abi aalib baa wuxuu arkay ninka kan meesha intuu go-a ah dhigta seexday markaasuu wuxuu ogaaday ninkan inuu ariib yahay waraa leela ninka kan waa nin noocan maa ariib oo khashiin ku ah magaalada wuxuu u baahaya caawimaad buu u baahay fastadaafahu walam yasalu can shay markaasuu gurigiisa u kaxeeyey wuu marti sooro wuu marti qaada laakiin waxba waxba waxba ma weydiin wax su-aala intaad ka timid iyo maxaad ahayd iyo maxaad u socotaa waxayna ahayd nakhwadii iyo karamkii lagu yiqiin carabta systemku sidaasuu ahaa habeenkaa wuu ka aamusay laakiin wuxuu u sallaxay wuxuu cuni lahaa iyo meeshuu seexan lahaa ثuma gaadarahu صabaaxا ilى masjid الxaraami famakata xatى amsa kadibna wuu kasoo wuu soo dhaqaaqay subaxii markii la gaaro haddana masjid kusoo laabtay meeshuu ku nagaaday ilaa haddana laga gaaro galabtii gabalka haddana ku dhacay fara'aahu caliyu fastadaafahu lilaylaة ثaaniya haddana cali wuxuu arkay ninkii uu xalay uu marti qaaday oo weli haddana meeshii fadhiya gabalka haddana uu ku dhaco meel uu seexdo aanan lahayn meesha go-da inta dhigta rabay inuu seexdo haddana mar kale uu kaxeeyo guriga uu kaxeeyo markuu guriga u kaxeeyey waxadatha mithlu dalika habeenkii saddexaad haddana waxadatha milu dalika fi leylati الثaalitثa habeenkii saddexaadna haddana arrinkii baa dhacay haddana gabalkii baa ku dhacay haddana wuu soo kaxeeyey waxaa la marayaa alleyla الثaalitثa habeenkii saddexaadkii markii la gaaray uma sa'alahu can sababi quduumihi habeenkii saddexaad marka la gaaro wuxuu yidhi niya waxaan ku weydiiyey maxaa ku keenay meeshan makal mukaramu ila wuxuu arkaa ninkan inuu khifaar yahay dadka uu ka soo jeeda abudar alhafaari khifaar qabiilka uu ka soo jeedona xagga ishaam iyo waddada loo maray tijaarada unbay degan yihiin maxaa ku keenay ahlu maka ma tihide uu hadla marka wuxuu yidhi falama istawthaqa minhu abu darin marka ninkii marka uu noocan ma kalsooni ay dhex martay أخبره بأنه يريد مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر markaas waramo wuxuu yidhi meesha waxaa keene waxaan rabaa inaan la kulmo nebiga صلى الله عليه وسلم فقال له علي علي baa marka u waramay haddaa marka la isku waramaya فإنه حق وهو رسول الله فقد أصبحت فقد فإذا أصبحت dheh فاتبعني markaasuu yidhi waa waa xaq buu yidhi waana rasuulka alle ee niyo markaad waa aniga i raaci soo rac buu yidhi haddaad rasuulka u baahan tahay fainii in ra'aytu shay shayئa akhaafu calayka qumtu kaanii uriiqu lmaa isoo dabakac buu yidhi laakiin meesha meel aamina maaha haddii aan arko wax noocan maa baqdin keeni kara oo khatarna gelin karana si gaara waxaan iska dhigayaa buu nin markaa meel biyaha ku daadinaya adna markaa ila soco fain madaytu laakiin haddaan sii socdo fatabicni aduu isoo dabagal waxba ha istaagin fatabicahu markaasuu dabagale marka cali bn abi aalib oo sii socda u hogaaminaya rabay inuu rasuulka sal ly slm ugeeyo iyo abudar oo mar fiirsanaya bidhaanta cali haddii noocan maa khatar yar ay meesha timaadna wuxuu diyaar u yahay inuu cali bin abi talib iska dhigani marka meel biyaha ku biyo ku daadinaya abudarna marka wuxuu la socdaa cali bin abi aalib buu korka la socdaa marka meel saraa marka laga hagaya waxay ahaataba fatabicahu waqaabala rasuula sal alay slm wuu raacay kadibna arrinka waxaa ilaahay qadaray inuu abudar maalintaa rasuulka sal ly slm la kulmo واستمع إلى قوله faأslm واstamaca ilى qwlihi faأslm abu ther wuxuu dhegaystay marka nebiga sal ly slm hadalkiisa meeshaasu ku islaamay faqala lahu الnabiyu slى الlahu عalيه waslm irjic ilى qwmik nebiga marku ula hadla abu ther la dardaarmay wuxu yhi abu therow u noqo dadkii aad ka timid iyo tolkaagii iyo deegaankaagii aad faأkhbirhm xatى yaأtiyaka amrii una sheego wargeli ilaa amarkayga uu kaaga yimaado faqaala marka wuxuu yidhi abu ther wاladii nafsii byadih ilaah baan ku dhaartay oo nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee la asrikhanna biha bayna dahraaniihim waan la dhawaaqayaa waana la jahrayaa bu yidhi dacwadan iyada kelimata laa ilaha illa allahu waa inaan maqashiya bu yidhi nimankan gaalada ah laba yacni abudar waxay kaga dhegan tahay in kelmaddaa sida ay tahay uu dadka ugu sheego lakiin rasuulka sala dardaarankiisa wuxuu ahaa yani nin ahlu makaan ma tihid nin meeshan degan ma tihid deegaankaaga maaha waa nin waxaad yani waa keligaabaa meesha ku tahay wax kuusoo gurmanaya markaa ma lahane intii lagu maagi lahaa dhibku soo gaari lahaa niyow dhaqaaq oo xagga tag markaad istiraahday dacwadii way soo way dacwadii diiniga ahayd ayaa xoogaysatay nebiga sal alay wasalamna wuu adkaada markaad maqashid marka isoo haleel bu ballantu ahayd laakiin wuxuu yidhi maya anaa maqashin doonay fakharaja abu dar wuu soo dhaqaaqay marka xata ata almasjida ilaa masjidka uu ka yimid abu dar marka wuxuu rabaa inuu ku xisaabtamo yacni wuxuu og yahay waa meesha ay dhahaan nin kasta ee muslima waa muwadaf waa jundi waa shaqaale islaamka mu shaqaale u yahay maxaa adiga karaankaaga maxaa taagtaada intay ilaa harkee gaarsiisantahay islaamkaasaa wax ugu qabatid abudar marka wuxuu arkay mar hadduu islaamay inuu shaqaale yahay inuu askari yahay inuu muwadaf uu yahay inuu shaqeeyana ay khasab ay tahay shaqadu qaban kara waa maxay cilmi badan ma jiro howl fara badan uu meesha ka sheekeeya markaa ma laha diinta hadda isaga rasulka sal ly slm lagaba yaabay intay is ag fadhiyeen toban daqiiq shan iyo toban daqiiq inaanay ka badnayn bar rasulka sal ly slm daarankiisu xaniyow laabo waqtigii lama gaarina lakiin wuxuu is yidhi islaamku waxa u qabo muxuu sameeyey marka fanaadaa biaclىa sawti inta codkiisa uu taag la eg yahay buu dhawaaqo afku kala furtay ashhadu an laa ilaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulu اllah dad laga qaqarinaya bay ahaayeen wuxuu maqashiyey labada kelmadood ilaahay keligii baa la caabudaa nebi maxamedna waa adeegihii alle kelmaddaa markuu ku dhawaaqay wahaara alqawmu markiiba raggii intay saa usoo boodeen fadarabuuhu way garaaceen xataa adjacuuhu laftuu qaada markii ay ay ay garaaceen oo jebiyeen bay meesha waxay eh, ma aragtay eh, dul dhigeen meeshii firaashka dushiisa waa la garaca dhulkaa la dhigay marka faata alcabaasu bn cabdilmualib iyadoo xaalku meeshaa marayo saa loo garaacay xaaladiisu inay xaalad ay tahay cabaas baa yimid faxadarahum min intiqaami غifaari wالtacarudi litijaaratihim alati tamuru bidiyaarihim ilى الshami faanqadahu minhum cabaas marka waxaa nin aad aad intelligent u ah oo aad iyo aad u caqli badan ragga kan waxay fahmi karaan buu kula hadlay wuxuu yidhi ilan haddii la yidhah war ninkan daaya ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah war maxaa u dilaysaan ninkan maskiinka may ma fahmi karaan laakiin bini aadamka waxaa lagala hadlaa jeebkooda lagala hadlaa waxay fahmi karaan oo ah waxyaaba financial interest markaasuu yidhi intuu la wuxuu yidhi war ninka kan haddaad saa u dishaan buu yidhi faxadarahum wuxuu kaga digay ree khafaar in ay ka ka argoosan doonaan oo ay u bambixi doonaan tijaaradooda isbaara ay u dhigan doonaan ilan waddada ay maraan waxaa degan khafaar baad degan idinna waxaad u tijaaro tagtaan buu yidhi sham khafaarna meeshay degantihiin nin iyaga ka mid ah, haddaad maanta saa u gasheen tijaaradiina mad badbaadi doonta buu yidhi marka khaaabahum eh, fii xisihim atijaariya waxay fahmi karaan qofka marka wuxuu fahmi kara iyo boontiyu fahmi karaa far loogu dhigaa intaa markuu yidhi kadib bay faraha ka qaadeen وإلا waa laga تkخلص لahaa وهذه الرواaية تفيid وuجوda بعض الأحناaف في البawاdي riواayadda marka waxay muujinaysaa inay jiraan dad marka أحنaafa oo baqايا الديانة الحنفية الحنفية سمحة ku dhegan inay degan yihiin xagga iyo miyiga iyo meelaha u dhow ولعل ma bdأ من xdr من xdر علي رضي الله عنه وma وقع من ضرب qريش لأبي ذر ومن وصف أنيس أخي أبي ذر الحالة في مكة عندما دخلها قبل دخول أبي ذر فقال لأخيه محذرا وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا لعل في ذلك كله ما يؤكد أن إسلامه جرى بعد إعلان الدعوة وانتهاء المرحلة السرية wuxuu leeyahay marka riwaayadan iyada waxay faa'iidaynaysaa muujinaysaa inay axnaafu ay joogeen axnaafta ha u fahmintii madhabka nimanka aan soo tilmaanay alxanafiya samxa diinta ibraahimiyada ahayd bawaadida inay deganaayeen iyo digtoonaanta uu qabay cali bn abi dar radi allahu canhu iyo dhibkii soo gaaray qoraysh ay gaarsiisay abudar iyo abudar walaalkii aniis abudar waxaa jiray waa nin la dhasho lagu magaco aniis ayaa sifeeyey alxaala xaaladda maka ayuu sifeeyey markii abudar uu soo galay waa int abudar intuusan soo gelin ka hor buu sifeeyey wuxuu yidhi wuu u digay wuu la hadlay wuxuu yidhi yaa abaa dar wakun calaa xadari min ahli makata waan kaaga digayaaye iska ilaali ahlumaka buu yidhi walaalkii baa u digay fainahum qad shanifuu lahu watajahamuu dadka meesha degan nebiga sala allahu alay waslm way u caraysan yihin wayna weerareen lacalla fii dalika kulli wuxuu le marka qisadan ah caliy bin abi taalib xadarka uu qabay uu iska ilaalina u leeyahy haddii wax naga soo horbaxaan oo khatara aniga un ila soco iyo garaaca ay garaaceen ree quraysh ay garaaceen abudar ay garaaceen iyo sifada uu sifeeyey aniiso abudar la dhashay oo xaaladda iyo jawiga uu sifeeyey arrinkaa waxaa ku sugan buu leeyahay maa yuؤkidu ana islaamahu jaraa bacda ilaani الdacwa waxaa ku sugan wax adkaynaya abudar waqtiga uu soo islaamay inay ahayd markii islaamkii dacwada la cilaaniyey waintihaaءi اlmarxalaةi الsiriyati waqtigii ashunku adinkaha dacwada hoos loo dhiganay inay dhammaatay marka meeshaas wuxuu rabaa inuu kaatibka kala dhexbaxo daliil ah waqtiga abudar uu islaamay goormuu ahaa ma wuxuu ahaa waqtigii almarxala siriya mise wuxuu almarxala aljahriya inuu almarxala aljahriya ahaa waxaan ku adkaynaya bu dhowr qodob qodobka koowaad kow xadarka cali bin abi aalib uu qabay ilan inay ogaadaan ba laga ina horey u ogaadeen baa meesha muuqata iyo abu quraysh oo markiiba garaacay iyo anis oo leh war arrinkaabaa meesha ka jira arrimahaas o dhan waxay muujinayaan abu dhar goortu islaamay inay ahayd fi marxalat aلdacwa aljahriya walaysat almarxala adacwa asiriya marxalaa dacwa sariya walaqad caada abu darin ilaa khifaarin faaslama nisfu muxuu sameeyey marka arag markuu islaamana islaamka howl buu qabtay markuu u laabtay dadkiisana isagoo cilmi fara badan aan xifdsanayn ayuu wuxuu sabab u noqday inay khifaarna soo islaamaan qolada tolku ka dhashay dhan way soo islaameen niskooda ula jeedaa faaslama nisfuhum wa aslama nisfu athaani bacda alhijrati nubawiya annabowi haafka kale harsanaana markii hijradii nebiga ay dhacday sala allahu calayh wasalam bay soo islaameen waa nin keliya oo sabab u noqday dadka uu ka dhashay iyo beesha uu ka dhasho dhan intuu kiciyo hal mar wajho gaara marka u yeelo qiblo gaara marka u yeelo isagoo cilmigiisu yaryahay haaf iyaga ka mida ah kusoo dabaala islaamka bacd alhijra qoladii kale marka keenay xitaa waxay sheegayan riwaayadka qaarkood dad qoladii kale ee ma aragtay aslam qola lagu magacaabo oo ilmo adeer ay ahaayeen qolyahan khifaari iyagana sabab buu ahaa inay markaa soo islaameen inay soo islaamaan sabab buu ahaa kadalika yadharu min siyaaqi qisati islaami damaad min asdi shunuu'a annahu tama fi bidaayati marxalati اljahri bاdacwa haddana qisada ka hadlaysa ninka damaad lagu magacaabo islaamkiisa waxaa ka muuqata isaguna goortuu soo islaamay inay ahayd markii dacwada jahriga ah ee kor dacwadii loo dhigay inuu islaamkiisu marka ahaa wa bacda an jaahara الرسول صلى الله عليه وسلم بتسفيه caqاaئد المشhriكين kadib markuu صى الله عليه وسلم rasuulka sلى الله عليه وسلم si cadaana uu u hadlay oo ula jahray dacwada isaga oo makasnimo ku xukminaya caqaa'idka nimanka mushrikiinta ah faraduu calayhi bاdicaayaةi اlkaadibati waasifiina iyahu bاljanuun biljunuun iyaguna markaa markaasay radiyeen nebiga salى الlaه عalيه wasalam faraduu calayhi way radiyeen maxay ku radiyeen bاdicaayati اlkaadiba iyaguna dicaayad oo beena ayay nabiga sal lla lay slam ku fureen waasifiina iyahu biljunuun iyagoo ku tilmaamay inuu waalan marka qisadan waxaan ka hadli doonnaa damaad markuu soo islaamay goormay iyadoona ahayd waxay ahayd fi marxalat dacwa aljahriya oo ninkan damaad la leeyahay qisadiisa haddaa marka geli doonaa biidn illahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay kaatibka falama qadima damaadu makkata wa samica sufahaءa makkata yatahimuuna الnabiya biاljunuuni wa kana damaadu yarqى min masi اljunuuni dahaba ilى الrasuuli wacarada calayhi an yarqaa damaad ninka le dhakhtar buu ahaa markuu yimid nin raaqiya dadka wax ku tufuu ahaa markuu maka yimid uuna maqlay nimankii makasayaasha ahaa ahlu maka ahaa oo nebiga sal alla alay slam ku sheegay inuu waalan yahay wuxuu is yidhi alla leh ninka kan waalan caawimaad buu u baahan yahay damaadna wuxuu ahaa nin dadka ku tufo oo qofkii markaa jinni ku dhaco oo jinni uu gala talabus buu ku aqrin jiray rasuulka intuu yimid wuxuu yidhi ka waran haddaan noocan noox kugu dul aqriyo anuu jinkaan saaraa buu yidhi jinkaan baxshaa faqaala rasuulu llahi sala alla alay waslam markaasu rasulka sal sl markuu u yimid buu rasuulka furfurtay wuxuu yidhi ina alxamda lilah naxmaduh wanastaciinuh man yahdihi illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaha illa waxdahu la shariika lah وأna muxamada cabduhu warasuuluh ama bacd ilahay baa mahad iska leh isagaan u mahad celinaynaa oo isagaan kaalmo weydiisanaynaa cidduu ilaahay hanuuniya wax lumin karaayo ma laha cidduu ilaahay luminaya wax hanuunin karaayo ma laha ilaahay keligii inuu yahay waxba aan lala wadaajin karin baan qiraya maxamedna addoonka ilahay rasuulka alle inuu yahay ama bacd intaa markuu maqlay waa intan hadda wadaad walbaba markii uu wacdinayo uu ku bilowdo arag sida ay dadka u taabanaysa maxaa nabiga sal ly sl afkiisa ka soo baxday fa qaala damaad wuxuu yidhi acid calaya kalimatika haaulaa hadalladaa tiri iigu soo celi bal maxamedow فacaadahuna عalيh rasuل الlه صل ثلاثa maraat nabigan caada waxa ahayd markii hadalka si loo fahmo saddex jeer buu ku celcelin jiray saddex jeer buu ku celceliyey faqaala damaad damaad wuxuu yidhi nin wuxuu ahaa wax kale wax yaqaan laqad samictu qwla الkahanati wa qwla الsaxarati wa qwla الشhucaraaءi fama samictu mila kalimaatika haؤulaa waan maqlay buu yidhi nimanka kahanada ah ee wax fiirfiiriya hadalkooda waan dhegaystay kuwa falaanfulka wada wax sixir hadalkooda waan dhegaystay kuwa gabya iyagu xikmadda isxijiyay waan dhegaystay weligay ma maqlin buri yidhi kelimaadkaasoo kale weligay dhegay kuma soo dhicin uma aslama wabaayaca can nafsihi wa qowmihi meeshuu ku islaamay baycada nebiga sal lla alay slam ballan buu la galay eligence meeshanba ba baycada lagu magacaabo dadka isaga uu mathalay uu ka soo jeedana wuxuu yidhi canyaabatan canhum anuu bedel ka ah ayaan baycadii qaadaya waa qofka markii uu noocan ma yacnii eh, sideeda qofka markii dacwada loo sheegayo fiilka qofka uu ku wanaagsan yahay marka laga soo galo fiil yani waa meesha ugu sahlan qofka marka laga qaban karo waana arrimaha eh, muhiimkaa ah marka dacwada dadka marka loo sheegayo huna ninka damaad nin raaqiyo dadka wax ku tuf u ahaa wuu og yahay ninka maska qaba junuunka ninka qabee waale ninkan waalin wuu kala og in alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu kelimaha sahlan maaha yani kelimaad muujinaya qofka kan cubuudiyadiisa muujinaya suu ilaahi subxana wa tacala ugu xiran yahay kelimaad samaawiya oo aan caadi ahayn markuu arkay buu wuxuu yidhi intaas baan usoo joogay nin saaxira oo falaanful wada iyo mid kitaab gaablooba wax fiirfiiriye iyo mid gabay isxijiye oo xigmad isxijiye intuba waan maqlay weligay dhegahayga kuma soo dhicin bur kelimaadka nuurka badan aad leedaha meeshaasu marka ku islaama wuxuu leeyahay marka kaatibka ina alkalimaati annabawiyata talmasu shikaafa شغاف قلوب البشر وتزيل الحجب بينه وبين حقيقة توحيد الألوهية التي غابت عنهم آمادا طويلة فتنقلهم الكلمات بصدقها ومباشرتها وملامستها للفطرة إلى عالم الإسلام wuxuu leeyahay nabiga sal ly slm kalimaadkiisa waxay taabanaysaa shaqaafa quluubi اlbashar bini aadamka quluubtooda bu'da wax laga jeclaada bay taabanaysaa wa tuziilu اlxujub xaajibka u dhexeeya taadka iyaga iyo xaqiiqata tawxiid towxiidka kan ee towxiid aluluhiya oo ah in ilaahi subxana wa tacala keligii cibaadada uu muteysto oo ay ka indhasaabnaayaanna waa ay zuulinaysaa alatii haabat canhum amaadan tawiila tawxiid aluluuyaha oo ka maqnaa yacni sanawaad tiro badan muddo tiro badan fatanquluhum alkalimaatu bisidqiha kelimaadka kan runteeda ayaa waxay u nuqlinaysaa waxay dadkii u guurinaysaa iyo sida ay u taabanayso ay u mubaasharaynaysa fitrada ilaa caalam alislaami si sahlan bay qofka islaamka ugu soo dabaalaysaa buu leeyahy waa kelimad aad u qurux badan kelimad shaqaf ma aragtay markii ay hadlayeen qisatu yuusuf marka laga hadlayay shaqafa kelimad shaqaf waa meesha qalbiga waa marka la yidhaha qofka marka la leeyahy waxbuu jeclaaday shaqaf waa meel marka qalbiga meeshiisa sare waxaa marka u qala qayba luqada carabiga shaqaf iyo shacaf shacaf waa meesha ugu hooseyso qalbiga oo qofkii jacaylka meesha uu ka gal wuu dhintaa shaqafkana waa meesha sare marka shaqaf kelimatu shaqaf waa rasuulka sala allahu alay wasalam kelimaadkii shaqafkay garaacan shacafka hadday u degtaan arrin markaa sahlan maaha meeshay kala saaraan markii qisatu yuusuf laga hadlayay wa hunaaka qisatu islaami طufayl bni camrin addawsiy wa karaamatihi lakinaha lam yahbut minha ila anahu caada إلا أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى حصن دوس المنيع فأبى الرسول ذلك haddana waxaa jirta qiso kale ee ka hadlaysa aطufayl ibni camrin adowsiy suu usoo islaamay iyo karaamadii markaa u muuqday karaamada waxay ahayd in markii uu islaamka markii loo bandhigo yidhi ya rasuul allah hadda dadka haddaan u tago waxaan u baahanaya wax aan yani weheshado si aniga la ii rumeeya karaamo ii yeel waa tan maaragtay la yidhi waa tii wejigiisa u ifi jiray kadibna uu usoo laabtay rasulka sal lla alay slam uu leeyahay rasuul allah baras buu qabaa in laydhahaan ka baqayaayo bal nuurka kan ifka kan wejigay ka baxay sawdka aan wato shaabuugan iyo aan wato aan aan markaad gaadiidka ku raacda iyo faraska iyo bal igu wareeji meeshai ku wareegta waa qisada marka wuxuu leeyahay sheekha eh, jazahu llah khayr xafidahu llah lam yahbut minha ma sugnaanin oo wax xoog badan maaha oo waxaa sugan uun keliya inuu tufayl ibni camr dowsiy intuu rasuulka sal ly slm la fariiso uu yidhi rasuul allah waxaan kuugu baaqi lahaa kuugu yeeri lahaa in aad soo geshid qalcadda reer dows bimacnaa waa maxay annagana soo magan gal wey annagaa ku difaacayna eh rasuulka sal ly slm uu yidhi maya diyaar umahi yani noo imo rasul sidii markii ahlumadyin oo kale raggii baycadoo kale xaggaa noo ima dam ay hadalladii u ballan qaadeen oo kale inta unbaa sugan laakiin howlahan oo karaamaadkan kan la sheegay wax marka wuxuu le lam yahbut minha wax markaa sugnaada maahan buu tilmaamaya kaatibka walaa budda ana adacwata hadihi jarat bacda ishtidaadi اlmuqaawamati اlqurashiya waxaana laga maarmaana in baaqa kan uu u ninka طufayl ibn camr dowsiy ou ahaa baaq marka isagu yimid kadib markii muqaawamada iyo la dagaalanka dacwadan ay qoraysho ay la dagaalamaysay uu aad aad marka u ziyaaday ayuu wuxuu is yidhi bal rasuulka sal ly slm markaa soo dhoweey wa tushiiru riwaayaة صaxiixaة ilى ana طufayla dacaa qowmahu ilى اlإslam riwaayad صaxiixana waxay tilmaamaysaa ninka طufayl ibn camrin adowsiy inuu qoomkiisa islaamka ugu yeeray walaqiya minhum suduudan sii jeesasho ay islaamka ka jeestaanna bay wala kulma tufayl ibn camr dus waa ninkii markuu maka soo galay oo laga hortegay oo dhagaha suufka gashtay oo la yidhi ha dhegaysan waa ninkaan nin maaragtay waa saasa uu ku sixirayaa kadibna wuxuu yihi nin waxaan ahay anuu caqli badan intaasoo qofna waan soo dhagaystay nin waxaan ahay hadalka kale yaqaan hadduu gabay yahay hadduu wax yahay ii daaya waatuu rasulka sal markuu la fadhiistay ninkan marka riwaayad saxiix marka ay tilmaamaysaa dufayl markii uu tegay uu yidhi dad baan u yeerayaa diinka ugu yeeraya ayaa waxaa la yidhi laqiya minhu suduudan waa ay ka diideen marka sii jeesasho aad iyo aad u daran buu kala kulmay xataa طalaba طufaylu min rasuuli الlahi sal اه alيه wasalam an yadcuwa calayhim markaasuu طufayl wuxuu weydiiyey rasuul allah dadkii way i diideen ina dawsan kafaruu biاllahi fadcu calayhim way gaaloobeene habaar buu yidhi lakina rasula sal ه lay slm dacaa lahum bilhidaaya lakin rasulka sal ه alay slam meeshii markii meeshii la rabay inuu habaaro oo ilaah huf iyo halaag u keen meeshuu ka dhihi lahaa buu yidhi allahuma hdi dawsan وأتي bهم مسلمين allahuma ahdi dawsan waati bihi muslimiin allahuma ahdi dawsan waati bihi muslimiin ilahu daws soo hanuuni iyagoo markaa muslimiina markaa keen wa kaana rasulu sal ly slm aana'id bilmadinati almunawara markuu arrinkan uu dhacayay oo rasuulka sal lla alay waslam oo reer daws uu u ducaynayo hanuunka ugu ducaynayay rasuulka madiinu marka joogay ama cuثmaan ibn madcuun faqad aslama mubakiran ninka cuثmaan ibn madcuun lagu magacaabo isagoo islaamkiisu aad buu u horreeyey laakina qisata islaamihi fiiha dacf laakiin habkuu ku soo islaamay qisada soo xiganaysaay dacfi baa ku jira buu tilmaamayaa kaatibka waqad aslama xamzatu fii waqtin ishtadat fiihi jur'atu qurayshin calى rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam xamzana wuxuu islaamay waqti oo qurayshu aad iyo aad rasulka sal ly sl ugu dhiiratay walakina tafsiila qisati islaamihi lam tahbut min طariiqin صaxiixa laakiin xamze iyo habkuu usoo islaamay duruq صaxiixa kuma soo aroorin oo war baa marka ku jira wa miman kana yukfii iimaanahu bimakkata dadkii iimaankooda qarsan jira oo maka deganaana waxaa ka mid ahaa almiqdaad bn اlأswadna wuxuu ku jira dadka mu'miniinta markaa degan lakiin markaa qarsan jiray yani waxaad maqlaysaa wax fara badan oo iska musallamaad ahaa oo kutubta aan ku arki jirnay oo la aqrin jiray ayuu wuxuu leeyahay lam tahbut wax badan marka ma sugnaanin yani sideedana wax walbaba eh, saan soo tilmaanay manhajka sheekha waa manhaj academiya oo isku dayay wax walbao la sheego nin walba wuxuu xarxariiqay in markaa diin laga dhiga maaha wuxuu waa inay sugnaadaan oo la ogaada traceability waa inuu jiro wixii lakala taxqiijiyo scrutinizing jiro lakala ogaada waa manhaj aad aad u qurux badan maxaa waxan waa diin waxaa laga yaabaa adoo qof ammaanay inaad ku been abuuratid waxaa laga yaabaa qof wuxuusanay inaad sheegtid marka waa muhiim waxaan u gudbaynaa marka ada almushrikiina lirasuuli sala allahu alay wasalam dhibtii ay mushrikiinta iyo rasuulka sala allahu alay wasalam ay gaarsiiyeen taasaan u gudbaynaa biidn illahi subxana wa tacaala laa shaka ana alistijaabata للأمر الإلهي بإعلان الدعوة اقتضى من المسلمين مواجهة المشركين بحقائق التوحيد وفي بفساد الشرك مما جعل المشركين يلحقون الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه waxaana shaki ku jirin kadib markii la ajiibay amarka ilaahiga ah in dacwadan kor loo dhigo arrinkaa marka wuxuu keenay inay mu'miniintii ay muwaajaheeyaan mushrikiintii maxaa lagu muwaajahaynayaa xaqaa'iqda tawxiidka maxaa lagu muwaajahaynayaa in la yidhahdo shirkiga kan aad wadaan waa fasahaad arrinkaa marka maxaa nimankii marka reaction bay iyaguna galeen mushrikiinta iscelin iyo isdifaac bay galeen iska celin isdifaac kadibna dhib iyo bay haleeshisiiyeen nebiga sala allah alay waslm asxaabtiisa fafadlan can almuctaqadaati albaطila التي عشعشت بقلوبهم وتوارثوها خلفا عن سلف فإنهم كانوا مدركين لجدواها في تحقيق مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية عندما تؤم القبائل العربية مكة حيث الأصنام الثلاثمائة والستون المحيطة الثلاثمائة والستون المحيطة بالكعبة وينجم عن ذلك حركة بيع وشراء تحقق الأرباح الوفيرة الملأ سادة مكة كما تؤمن عبر الإيلافات واحترام قريش دينيا التجارة المكية نحو اليمن والشام wuxuu leeyahay marka marka laga soo tago ictiqaadaadkaas baatilka ah oo cuquushooda degtay oona abka ab ay iska dhexleen way ogaayeen dadka maka degan in islaamka iyaga dan ay ugu jirto danta ugu jirto waa maxay maslaxo xagga bulshada ugu jirta maslaxo xagga dhaqaalaha ugu jirta maxaa yeeley qabaa'il carab oo dhanba xaggoodaa loo soo jeesanaya oo meesha waxaad yaalay saddex boqol iyo lixdan sanam oo kacbada ku hareeraysan meesha marka dadka markay meesha isugu yimaadaan waxaa ka dhacaya waxa leeyahay beec iyo shira yacni ma aragtay ilan waxaan ula jeedaa marka kan aan ka hadlayo waxay maslaxada ugu jirto waa shirkigan ay wadaan waa ictiqaadaadka baatilkan ula jeedaa beeci shira oo meeshii arbax fara badan bay helayaan tan kalena ilan heshiise waa tanay jireen quraysh ayaa la ixtiraamayay tijaaradii maka ee maraysa xagga yemen iyo sham dana fara badan bay marka ku haysteen waxa ay difaacayaan marka ma aha diin ma difaacayaane waxay difaacayaan waxa ictiqaadkan baatilka waxay u difaacayaan danahooda gaarkay u difaacayaan marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo dan gaar ay ku wateen kelmadda afka iga dhacay maha islaamka maha danta gaar ay ku wateen ayaa waxay ku bixinaysaa inay difaac galaan oo rasuulka sal lla ly sl asxaabtiisa ay la dagaalamaan maxaa yeeley haddaanay la dagaalamin keliya maa waxay difaacayaan asnaam maaha waxay difaacayaan dhaqaalihii waxay difaacayaan ma aragtay markaskii eh, ka dambayntii ay carabo inteeda kale ay qoraysh markaa ka dambaysay haddii aanay maanta dagaal aanay gelin oo aanay iska celin nebiga sal ly sl saxabtiisa waxay weynayaan diinna way weynayaan ixtiraam bay weynayaan oo dhaqaalay weynayaan oo culayskii ay bulshada dhexdeeda ku lahaayeen way weynayaan arrimahaas o dhan marka inay ka dagaalamaan marka gaartay watakhada adaa صورا شتى من السب العلني والضرر المادي وقد وردت رواية من طرق تعتض ببعضها لإثبات الحدث تاريخيا تقول إنه لما نزل تبت يد أبي لهب أقبلت أم جميل بنت أم جميل بنت أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب وهي تنشد مذمم, مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه waxaa la sheegaa marka dhibka ay u geysteen rasuulka sal lla alay wasalam suwar fara badan buu ku yimid marna si yacni bareera oo caddaana ay u ceynayeen mana dhib baa maadiyin isaga la gaarsiiyey walidaalika duruq fara badan oo isbiirbiirsatay taariikhi ahaan u sugnaataa waxay muujinaysaa markii tabad yadaa abilahabin ay soo degtay baa haweenaydii abulahab umu jamiil lagu magacaabayay ayaa markii waxay la soo istaagtay ma aragtay iyadoo unshuudo geeraar yar bay la soo istaagtoo leedahay waa mid lahaada la haydaarteeye waan diinay waan diidnay diinkiisana waan u caroonnay amarkiisana waan caasay rasulka sal ly slm meshuu fadhiyay abubakrna marka uu la fadhiyey fasa'lat abaa bakr in kana nabiyu qad hajaaha markaasi abu bakr waxay weydiisay rasuulka wax miyuu naga sheegay ma nacaaye fanafaa dalika abu bakrna marka wuu nafiyey wuxu yidhi waxba laidinkama sheegin wa kana rasulu اllahi sal ه alay slm yafraxu liأna almushrikiina yusabuuna yasubuuna mudamaman aw mudamiman yaqulu alaa tacjabuuna kayfa yasrif allahu canii shatma qurayshi walacnahum yashtumuuna mudamaman wayalcanuuna mudamaman waana moxamed ilan gabadhowna markii ay soo istaagtay umu jamiil waxay bilowday inay tidhaahdo mid mudamama inay wax ka sheegto marka wuxuu ley rasulka sal ly slam ma waadan arkayn wuu faraxsana marka rasulka sal ly slam anay ii socdaan inay caayaan bay rabaan lakiin ilahi subxana watacaala baa iga duway iga leexiyo iga weeciyo lacnadooda aniga maxamed baa la dhahaa iyaguna waxay ku mashquulsan mudamam magaciiga mudamam maaha marka iyaga meel kale usii socda buu yidhi wayaxkii shaahidu cayaanin nin goobjoog ahaa baa wuxuu tilmaamaya uu xikaayoonaya huwa cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu baynama rasuulu اllahi sal lla alay slam qaa'imun yusalli cinda alkacba iyadoo rasuulka uu taagan yahay kacbada agteeda uu ku tukanayo wa jamcun min alqurayshi fii majalisihim koox quraysh ka midana ay fagaarahooda ay fadhiyaan id qaala qaa'ilu minhum nin iyaga ka mida ayaa intuu markii istaagay wuxuu yidhi alaa tanduruun ilaa hada almuraa'i ninkan istustusay miyaadan arkin rasuulkana meeshuu ku tukanaya ayukum yaquumu ilaa juzuuri ali fulan fayacmadu fayacmadu ilaa farfiha wa damiha wa salaaha yaa bal istaagaya buu yidhi oo u tegaya ma aragtay maanta e, gawraca ay gowraceen halihii maanta la gowraca reer buni fulan ay gowraceen kadibna uusteeda iyo dhiiggeeda ha noo keena buu yidhi fayaji'u bihi uma yumhilu xata idaa sajada wadachu bayna kafay kadibna meel hala istaaga marka oo hana dhowro markuu ogaaday in nabi mxamed sal lay sl sujuud uula dhacay kadibna garbaha ka saara buu yidhi faاnbacatha ashqaahum koodii ugu nasiibka xumaabaa baxay falama sajada rasuulu llahi sal lla alay slam rsulka markuu sujuuday wadaca bayna katfayhi markaasuu uustii wuxuu ka saaray dheertii dhabarka ka saaray wa habata الnabiyu salى اllahu alay slam saajidan nebigana meeshuu ku sugnaaday isagoo aanan dhaqaaqayn oo sujuudiisii ku jira fadaxikuu markaasi qosol la dhaceen xataa maala bacduhum ilaa bacd min الضaxik qosol dartiiba markaasaa isugu dhacdhaceenoo qaarkood qaar kale kusii dul jalleecay faاnطalaqa munطaliqu ilى faatimata calayhi الsalaam wa hiya juwayriyat faaqbalat tascى kadibna nin baa intuu orday faatima markii warka gaarsiiyey faatima faatimana markaa gabar yar baa ahayd iyadoo ordaysay meesha timid wahabata الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam xataa alqatu canhu nebigana sujuuddiisii kama dhaqaaqin saabuu u sugnaa ilaa ay intay timid faatima marka ay ka qaada uustii dusha laga saaray wa aqbalat calayhim tasubuhum markaasi cay ula dhaqaaqday iyagii falama qadaa rasuulu llahi sal lla alay slm asalaata rasuulka markuu salaada saa u dhameeyey qaala markaasuu yidhi allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh ilahu quraysh baan kugu ogaha ilahu quraysh yani habaar buu la dhaqaaqay rasulka sal lla alay slam uma intaa kadib uu tasama haddana magacyuu sheegay marka allahuma calayka bicamr bni hishaam وcتبة بن ربيعة وشhيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن khلف وعقبة بن أبي معayط وعماaرة بن الوليد waa intaa nin buu tilmaamay rasulka sal اه عليه وسلم oo cمر oo cتبة oo shayبة ووليد أمية cقبة maaragtay cumaar cumaara toddoba nin buuna rasuulka sal sl magacaaba maalinta qaala cabdullahi bn mascuud oo meesha goobjoog ahaa noo soo xigtay qisada wuxuu yidhi fawallahi laqad ra'aytuhum sarcaa yowma badrin nimankaa rasuulka sal ly slm maalinta usaa u habaara waxaan arkay iyagoo la lagday oo la dilay maalintii beder oo dhulka yaal baan arkay uma suxibuu ila alqaliibi qaliibi badrin kadibna inta la jiida baa ceelkii beder lagu dhex diray buu yidhi uma qaala rasuulu llahi sal lla alay wasalam markaasuu rasulka sal ly slm wuxuu yidhi wautbica asxaabu alqaliibi lacna dadka ceelka lagu gura maalinta lacnad baa la raaciyey waqad bayanat alriwaayaat asaxiixatu lukhraa riwaayaat kale oo saxiixa waxay caddeeyeen ana aladii rama alfarha calayhi cuqbatu bn abi mucayd ninka intuu soo qaatay uustii iyo mandhaartii intuu soo qaatay rasuulka sal l sl dusa ka saaray cuqba inuu ahaa wa ana aladii xaradahu huwa abu jahlin ninka ku guubaabiyey oo yidhi samee war soco waxaan samee yidhina abu jahl inuu ahaa wa ana almushrikiina ta'aharuu lidacwati rasuli sal اlla alيه wasalam washaqa calayhim اlamr liannahum yarawna ana adacwata bimakata mustajaaba mushrikiintuna arrinkaa markay arkeen rasulka sal ly slm gacmaha taagaya oo habaartamay markay arkeen arrinkaa aad buu u taabtay wuuna ku adkaada maxaa yele waxay og yihiin ninka ilaahay ku barya kacbada isagoo jooga maka ducadiisa in la ajiibay ay og yihiin dadku kanu inkastoo ay daaliin ay yihiin haddana waxyaaba fara badan baa la tusay waqad habata ana nabiya sal اla alay slam dacaa calaa qurayshin lama kadabuuh wastacsaw calayh waxaa sugnaatay hadda ka hor nebiga sal اla alay wasalam markii inuu hadda ka hor quraysh u habaaray waa goorma markii intay beeniyeen oo amarka diideen muxuu ku habaara allahuma acinii calayhim bisabcin ka sabci yuusufa faأkhadathm sanaة faxasat kula shayin xata akaluu اlmaytata wاljuluud wajacala الrajul yaraa baynahu wa bayna الsamaaءi dukhana min aljuuci rasulka sal l sl hada ka hor habaara muxuu ku habaara wuxuu yidhi ilahay waxaan ku ogaha kuwa kan abaarihii toddobada sano ahaa oo waqtigii yuusuf dhacay oo dadkii markaa marka yuusuf la dhibay toddobadaas sano ilaah ku keen abaar baa qabsatay markaase heer waxay gaareen ay raashin ay ka dhigtaan baktiga iyo haragga ay cunaan bay gaareen xitaa ninka markuu is yidhaha samada wax kasoo degi doono markuu indhaha saa ula raaco waxaan qiiq ahayn oo u muuqday markaa ma lahayn fa ataa abu sufyaan marka abu sufyaan baa marka yimid ilaa rasulillah sal ly sl marka arrintu ay dhacday rasuulku u yimid markaasuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi inaka moxamedo ta'muru bitaacati illah dadka waxaad fartaa in ilahay loo hoggaansamo wa bisilati araxim qaraabada in la xiriirin waad fartaa wa ana qawmaka qad halakuu dadka adigu aad ka dhalatana waa kan halaagsameen quraysh way baaba'een fadcu llaha lahum ilahay u bari wuu og yahay marka in rasuulka sal alla alay waslam ducadiisu ay shaqaynayso waqad ahbata alqur'anu hada alxaaditha qur'aankaana sugay dhacdadan iyada ah faqaala tacaala faاrtaqib yowma ta'ti الsamaءu bidukhaanin mubiin u koro oo dhowr sug maalin ay samadu ay la iman doonto qiiq cad ilaa laga gaaro caa'iduun marka waa meeshay culimmadu yidhaahdaan masaladan ama xaadiثadan iyada ah wax soo socda calaamaati aakhir zamaan maahan horay u dhacday falama dacaa rabbah lahm aamilan towbatahum caaduu ilaa kufrihim anas wamaa xakaahu alqur'aanu calaa lisaanihim markii ilaahay uu baryey isagoo rajaynaya nebiga sal alla alay wasalam inay toobo keenaan bay haddana gaalnimadii ku laabteen wax alle wuxuu qur-aanka uu ka sheegana uu sheegayo dhan way halmaameen qur-aanka waa tan uu leeyahay wanasu wanasu wanasuu maa xakaahu alqur'aanu calaa lisaanihim way halmaameen qur-aankana muxuu sheegay markuu ka hadlay rabbana kshif cana alcadaaba inaa mu'minuun iyagaa yidhi isla suuratu dukhaan bay kusoo aroortay ilaahu mar un cadaabka naga fayd mu'miniin aan noqonaya lakiin markii laga fayday falama kashafna canhum waa tanay meesha noqdeen wayara alxaafid adimyaatiy ninka adimyaadi wuxuu u muuqata ana ibtidaءa ducaaءi الnabiyi sal اlه alay waslam clى qurayshin bidalik kana caqiba طarxihim calى dahrihi sula juzuur aljuzuur waxaa u muuqata nebiga sal اله alay slam habaarkii uu habaaray quraysh inuu ahaa kadib markii ay usta ay ka saareen dhabar ka saareen buu bilaabay walakin min almuhimi an nulaaxida ana dacwatahu calayhim kanat bisababi takdiibihim iyaah waisticsaa'ihim cala aliimaan walaysa bisababi iidaa'ihim lahu laakiin waxaa haboon in aanu ogaano habaarka nebiga sal alla lay slam u habaara maxaa loo habaara ma dhibta la gaarsiiyey mise beeninta la beeniyey waa sababta waxaa keenay habaarkaa beeninta ay beeniyeen iyo iimaanka ay diideen ee ma aha dhibta isaga la dhigay maxaa dhacay falataalama اxtamala aadaahum walam yadcu calayhim waxaa badnayd inta uu dulqaatay u gegsaday dhibta ay mariyeen oo gaarsiiyeen mana aanu habaarin bal dacaa lahum bاlhidaayati mima yaslixu maثala aclى fi الصbr calى الdacwati واxtimaali الmadcuwiin wain aaduu asxaaba الdacwati fi amwaalihim وasaalixihim وanfusihim oo bal waxaaba sugnaatay rasuulka sal lla alay wasalam inuu ilaah u baryey uu hanuun markaa u weydiiyey arrinkaana waa arrin darsi ugu sugan nin kasta oo daaci ah oo ah inuu dulqaad iyo gegsi ula yimaado markuu dadka diinka ugu baaqayo dhib kasta oo soo gaara maalkiisa ama maslaxadiisa gaarka ama nafsadiisa xataa haday soo gaarto marka haddii rasuulka dhib la gaarsiiy haduu yidhi waan habaartamaya ta macnaheed waa maxay nin kastoo daaciya qalad yar markuu arkaba inuu qunuud qabsaday noqonaysaa taana ummadda in la laaya maaha oo sabar baa loo baahanya yahay wa kana almushrikuuna ida samicuu alqur'ana yajharu bihi rasuulu sal اla alay huwa yusalii biasxaabihi mustakfiyan yasubuuna alqur'ana waman anzalahu man ja'a bihi mushrikiintu waxay ahayn marka markay maqlaan nebiga sala allahu alayh wasalam qur'aanka la jahreeya isagoo dadka salaada ka bixinaya isna qarinaya qur-aankay habaari jireen ciddii soo dejisana way habaari jireen khaaliqii soo dejiyey qofkii la yimidna way habaari jireen yani way waxaan ula jeedaa way cayn jireen faamarahu allahu tacaala ilah baa marka wuxuu fara an yatawasata bilqira'ati bxayu yusmicuhu atbaaca bxayu yusmicuhu atba yasmacuhu dheh bxayu yasmacuhu atbaacuhu duna almushrikiin ilah baa marka wuxuu faray qirada markaad aqrinaysa dhexdhexayso kor ha u dhigin inta ku ag joogto un maqashiiwata la yidhi qaala tacaala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha wabtaqi bayna dalika sabiila salaadaada kor ha u dhigin marka wax aqrinaysa hoosna ha u dhigin to an extent aan la maqlayn hoos ha u dhigin laakiin inta u dhexaysa ay kaliga dhexdhexayso ina xirsa rasuuli sala اllah alay slam cala asalaati fi lmasjid alxaraami addaa ila alixtikaaki bilmushrikiina miraara dadaalka uu nabiga sal اlla slam uu ku dadaalayay inuu masjid alxaraam uu ku tukado arrinkaa wuxuu keenay dhowr jeer in markaa mushrikiintu ay markaa ay ay ixtikaak uu dhex maro oo saa garabka isugu qabtaan walacalahu xarisa cala idhaari shacaa'ir alislaam واxtiraami اlkacba waliqaa'i الnaasi liaghraadi الdacwa waxaana laga yaabaa nebiga sal اlla alيه wasalam inuu markaa uu ku dadaalayay inuu muujiyo islaamka iyo shacaa'irtiisa iyo kacbada inuu ixtiraamo dadkana uu la kulmay isagoo aghraad dacwiya uu la kulmay وmin huna xaawala الmushrikuuna tafwiita hadihi اlأghraadi calayhi bimudaayaqatihi وإidaanihi وإيdaaئihi duna التawaruc can dalika xatى wahuwa yasjud الlahi fi salaatih meeshaaba marka mushrikiintu waxay isku dayeen fursadda nebiga sal lla ly slm maalin walba uu helayay intuu kacbada ku tukado dadka kula kulmaya meeshii diinta u sheegaya waxay is yidhahdeen bal fursaddaa dhaafiye oo see ku dhaafin kartaan bal ciriiri geliya oo dhib geliya oo xitaa isagoo sujuudsan dhib mariya ina التahdiida bاlأdaa وbاlqatl عlى lisani زucamaءi الmushrikiin lam yakun yanqaطicu fi marxalaة الdacwaة الcalaniya goodiga iyo hanjabaada loo hanjabaya nabiga sal alla alay slam in la dilayo oo dhib la gaarsiinayo oo ay u hanjabayaan nimanka mushrikiinta mid kala go-a ma ahayn markii la soo gaaro addacwa alcalaniya waan ku dilaynaa iyo berri waa lagu weyn doonaa iyo hadda kadib ma aragtay meeshii aad ka baxdaa la weyn doonaa arrinkaa joogtu ahaa bal kaana yatasaacad washtadu maca alayaam maalihii maalinta ka dambaysa dhibtu way sii ziyaadaysa famaratan qaala abu jahl hal yucafiru muxamadu wajhahu bayna adhurikum war moxamed weli wejiguu ma aragtay hortiina ku ciid yani uu ku booraystaa intuu dhulka madaxa dhigto faqiila nacam markaasuu yidhi markaasaa la yidhi ha weli dhulku wejiga la aadaa wejiguu dhulka la aadaa faqaala wallaati wاlcuza markaasuu dhaar maray wuxu yhi waxaan ku dhaartay labadaa saname lain ra'aytuhu yafcalu dalika laata'ana calىa raqabati haddaan arkay isagoo marka la samaynaya wejiga booraysanaya meelaha ku sujuudaya haddaan arko luquntan kaga istaagayaa buu yidhi aw low cafiranna wajhu fi turaabi ama ciidan madaxa u gelin doonaa wejigiisa sidaa ballan buu qaaday dhaarna wuu maray faataa rasuula اllahi sal ly slm yusalli rasuulku u yimid oo salaad ku jira zacama layata'a calaa raqabatii laakiin ballantu maxay ahayd inuu markaa luqunta uu kaga istaaga rasuulka sala allah alay wasalam famaa markuu sidaa uu yidhi famaa faji'ahu minhu ilaa huwa yankusu calaa caqibayh markiiba waxaa waa ku noqday eh, mufaaja'a ku noqotay dib buu marka usoo gurtay markuu soo dul istaago u is yidhi bal dhib gaarsii haddana gadaal usoo cararay waxayba arkeen ninkii oo gadaal gadaal usoo ordaya wa yataqii biyaday labadiisa gacmoodna isku ilaalinaya faqiil lahu malak war maxaa kugu dhacay nin yahow wuxuu yidhi ina baynii wa baynahu lakhandaqa min naarin wa hawlan waajnixa anigii ninkaa waxaa noo dhexeeya buu yidhi god baan arkay buu yidhi oo dab ah waxaan arkay buu yihi wa hawlan cadaabna waan arkay wa ajnixatan garbana waa ii muuqdeen buu yidhi waa isagoo isku dayey iyadoo rabo nabiga sal ly sl isagoo sujuudsan inuu intuu soo dul istaago wuxuu rabay uu luquntu kaga istaagay markuu is yidhi bal samee ballantaadii ka bax dadkan u muuji inaad halyay tahay ayuu wuxuu arkay iyadoo khandaq dheer meesha uu ka qodan yahay cadaabna uu ka shidan yahay garbana ay ka muuqdaan dib buu marka usoo gurtay faqala rasul lah sal lay sl rsulka marka wuxuu yidhi low danaa minii lakhtatafatu lmalaa'ikatu cudwan cudwa hadduu iisoo dhowaan lahaa malaa'igta xubin xubin u dafi lahayd buyuri rasuulka sala allahu alayh wasalam laqad khallada alqur'aanu hada alxadatha qur-aanka marka waaritaan yani wuu wuxuu ka dhigay mid waara ayuu ka dhigay dhacdadan iyada ah mid waarta ayuu ka dhigay oo qur-aanka ayaa lagu qoray oo ilahay wuxuu leeyahy kalaa ina alinsana layadى an ra'aahu اstagna insaankii waa uu kibro wuu qooqay kadib markuu isbiday inuu deeqtoonaaday in in aayad way soo socotay ina ilaa rabbika arujca ina ilaa rabbika arujca rabbigaa baa lagu celin doonaa oo laabashadu xaggaasay ahaan doontaa arأyta اladي yanhى cabda ida صlى arأyta in kana calى اlhudى وamara bالtaqوى arأyta in kadaba وtawalى bal ka waran midka isagu u bareeray nin tukanaya inuu hor istaago addoon alleh bal ka waran kaa tukanay hadduu hanuun ku sugan yahay bal ka waran hadduu taqwa dadka uu farayo bal ka waran ninkan hadduu banaala u yahay sii jees ayaduhu intaas marka ka hadleen walacalahu buu leeyahay kaatibka mu'arikha fii hadihi اlmarati nafsiha jaaءuhu abu jahlin waxaa suurtagala isla waqtigan un abu jahl meesha intuu yimid faqaala alam anhaka can haada uuna ku yidhi war maxamedow war waxaan kaama reebin miya oo inaad wejigaaga meesha la soo istaagtid alam anhaka can hada faاnsarafa الnabiyu salى الlahu عalيه waslm nebiga markuu iska dhaqaaqay bacda an nahara aba jahlin wagallada lahu اlqowl abu jahl meeshaas markaa rasuulka sal ly slam markii hadalkaa uu kusoo celceliyay abu jahl uu yidhi maxamedow soo kuma diidina waxaad samaysid rasuulka sal alيه wasalam hadal kulul buu marka ugu jawaabay oo aad iyo aad u adag wuuna horaray abu jahl markii la horaray ayuu abu jahl hadla wuxu yidhi faqaala abu jahlin wuxuu yidhi inaka lataclamu ma biha naadin akthara mini waad og tahay maxamedow naadiga dadka meesha degan naadigaygaa ugu weyn buu yidhi dad yani taageerayaashayda supporterskaygu ciiddaasay ka bateen la soco wey waa hanjabaad faanzla allahu tacala markaasa waxaa ilaahay soo dejiyay faledcu naadiya kooxda naadiga isagoo kuluubkiisa ha u yeerto sanadcu zabaniha innagana zabaniyan u yeehan doono malaa'ig aan caadi ahayn marka hal arka meesha wax ka dhacway marka lees daro waqad sa'ala curwat bnu zubayr waqad sa'ala curwat bnu zubayr cabdullahi bni camr bni caas curwat bnu zubayr baa wuxuu weydiiyey cabdullahi bn camr bn caas buu wuxuu weydiiyey akhbirnii biashaddi maa صنع almushrikuuna birasuuli illah nin waxaan rabaa inaad iiga warantid waxa ugu daran ee mushrikiinta rasuulka gaarsiiyeen ma ii sheegi kartaa qaala wuu jawaabay cabdullahi bn camr caas baa jawaabay wuxuu yidhi baynamaa rasuulu llahi sala allah alay slam yusalli bifinaai lkacbati iyadoo rasuulka kacbada bannaankeeda uu ku tukanayo id aqbala cuqbatu bni abi mucayd cuqbatu bni mucayd oo socda ayaa yimid faأkhada bimankibi rasuuli lahi sal ly slm rasuulka garabkiisuu qabtay walawaa thawbahu fii cunuqi markaasuu marada uu rasuulka xirnaabuu luqunta ugaga qabtay fakhanaqahu khanqan shadiidan markaasuu ceega daran ku dhegay rasulka sal ly slm u ceejiyey faaqbala abu bakrin abu bakr baa meesha intuu soo orday faأkhada bimankibihi markaasuu garabka ka qabtay wadafaca an rasuuli lahi sal ly slm rsulkana markaas saasuu kaga celiyey wa qaala markaasuu yuri abubakr kelimadan qur-aanka uu soo xigto ataqtuluuna rajula an yaquula rabbi allah ma waxaad dilaysaan nin la soo taagan yani liأjli anahu qaala rabbi allah miyaad u dilaysaan waqad ja'akum bilbayinaati min rabbikum wuxuuna idinla yimid aayada cadcad ee muujinaya inuu markaa nebi u yahay wa kana camr bn caas waalidu cabdillaahi shaahida cayaani lilxaaditha camr bn caas oo ahaa cabdulahi bn cabdullahi bn camr bn caas aabihii wuxuu ahaa nin goobjoog ah dhacdadan iyada wاlgaalibu anahu samica alkhabra minhu waxaase badan in ma aragtay khabarku isagu marka uu ka maqlay wa hamata riwaayaة ضaciifa tufiidu ana almushrikiina daraba rasuula sal اlla alay slam riwaayad waxaa jirta iyadoo daciifa ee faa'iideynaysa mushrikiintu inay rasuulka ay garaaceen xataa khadabuuhu biاddimaa ilaa ay markaa dhiig ay ka keeneen jirkiiso dhan dhiig ay ka dhigeen tan baan dhammaystirana intan in sha allah wa ana jibriila waasaahu bibayaani mucjizaةi lahu xayثu dacaa arasuulu salى اllahu عalيه waslm shajarة fajaءat tamshi xata qaamat bayna yadayh jibriilna markaa rasuulka sal ly slm markaa uu uu tasliyeeyey waa uu dejiyey wuxuu yidhi mucjiza ku imanaysa mucjizada waa maxay waa riwaayadda waa daciif geed meesha taagan buu rasulka sal ly slm u yeeru yihi kaale geediio socota ayaa timid markaas rasuulka soo hor istaagtay wa kaanat isukri marka riwaayaddaas waa daciif sunan ibn maaja bay kusoo arortay iyo musnad axmed iyo musnad abi abi shayba sanadkuna cancana ayaa ku jirta camash oo markaa mudalisi bay culamada tilmaamaan wa kanat الsukriyaة wاlاstihzaaء min الrasuuli wa dacwatihi axad alasaliib alati itabacaha اlmushrikuuna fi اlxarbi اlkalaamiyati lisarfi الnaasi can اdacwa jaasjaaska iyo ay ku jeesjeesaya nebiga sal اlla alay waslam iyo baaqiisa diineed wuxuu ahaa axad asaaliib si waxyaabaha ay adeegsadeen nimanka mushrikiinta ah dagaalkoodii hadalka ahaa inay dadka kaga leexiyaan dacwada yani kow xarbiga intaan gacanta laysku qaaday xarbi kalaamiya ayaa jirta hadal iyo wax layska sheeg sheega iyo eh, waxyaaba saas oo kale fa kana abu jahlin yaqulu saakhiran abu jahl wuxuu dhihi jiray isagoo jeesjeesaya in kana hada huwa alxaqa min cindik faamtar calayna xijaarata min asama waytina bicadaabin aliim ilahay waxa kan uu maxamed uu sheegayo hadduuba yaa wax jira oo xaqa xaggaaga adiga ka yimid maba u malaynaya inuu sidaa yahay samada dhagxaan nooga soo daa ama cadaab daran noo keen waa meesha ilahay uu leeyay fi suurati alanfaal wama kana allahu liyucadibahum anta fiihim moxamedow adoo dhex jooga dadkan ma cadaabayo wama kana allahu mucadibahum yastakfiruun iyadoo qaarkood ay subxaana allahi istakfir allah ilayhin ilahay ma cadaabayo haddana wuxuu leey wama lahum anlaa yucadibahum allah wama yasuduuna can masjid alxaraam maxaana loo cadaabayn marba hadday dadka ka duudayaan oo ka celinayaan masjid alxaraam aayadahaas marka waxay tilmaamayaan jasjayskii markaa jiray kama waradat riwaaya nuzuuli اlaaya riwaayad kale waxay ku soo aroortay sababta keentay inay soo degta aayaddii ahayd inaa kafaynaaka almustahzi'iin maxamedow inagaa kaa kaafayna kuwa kugu jeesjeesaya yani dabcan jasjaska nebiga sal alla alay wasalam ama adigu karakteer maanta ha lagu soo qoro ama jonna ha lagu soo qoro ama nin ma aragtay ilaahay ka furtay iyo rasuulkiisa soo qoro waxaan wax jira weeye ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda ma jirto wasiilo cusub uu cadowga uu soo kordhiya aan ahayn tii hore in lasoo soo celiya mooyaane waa dablaja tii unbaa lasoo la soo celinayaa ifticaal jadiid ifticaal jadiid qur-aankana mid walbaba iyo sida loogaga jawaabaya ilaahay subxana wa tacala mar horena baray waana marka qur-aanka siduu marka uga hadlaya waa mafaaduha waxay tilmaamaysaa riwaayadda sabab nuzuulka tilmaamaysa ina kafaynaaka almusaaziin ana alwaliid ibn mughira ninka lagu magacaabo kow والأسود بن عبد يغوث الزهري لبو والأسود بن عبد المطلب والأسود بن المطلب أبو زمعة وري بني أسد من بني أسد عبد العزة والحارث بن عطيل السهمي والعاص بن وائل وشنة كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كجز جيسي فشكاهم إلى جبريل مركز جبريل وقاع اشتكوذي فعاقبهم الله في أبدانهم عقوبات شديدة عقوبات شديدة كذب إلهي سبحانه وتعالى ayaa fii abdaanihim cuquubaatin shadiidatan kadib baa ilahi subxana wa tacala wuu ciqaabay qolyaha jirkooda lagu ciqaabay cuquubo daran laakina ariwaayata lam tahbut min min طariiqin صaxiixa lakiin riwaayadan leh nimankaa marka la habaaray kadib baa jirkoodii cudur soo galay صaxiix maaha wa hamata riwaayat ضaciifaة أkhraa riwaayaad kaloo tiro badan baa jirta iyadoona daciif ah oo aanan sugnaan tushiiru ilى تغliidi rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm الكalaama عlى الmushrikiin mثla تaqbixi wujuhihim whm jumc fi اlmasجid الxaraami أو muxaawalatihim adaahu وامtinaacihi عalayhim ووquuع الcamى fiihim ثuma zawalihi canهm bducaaئih أو minci اllahi lahm min أdaah bxajbi ru'yatihim lahu intaba waxaad ka hoos dhigaysaa ilaadaas meesha ku jirta riwaayaadka waxay tilmaamayaan inuu rasulka sal ly slm hadalka kan adag inuu ku yidhi mushrikiinta si inuu yidhi qabax allah wujuuhakum wejiyadiina allaha allaha xumeeyo iyagoo marka fadhiya masjid alxaraam oo amaba ay markay isku dayeen inay dhibaan iyo sidii ilahay subxana wa tacala uga badbaadiyey iyo iyagoo arki waayey nebiga sal alla alay waslam markuu habaara kadib iyo sida ilaahay iyo iyaga markaa rasuulka looga indhasaabay waqad khatama almushrikuuna aadaahum lirasuuli illahi sal alla alay wasalam bimuxaawalati qadlih fi awaakhir almarxalati almakiya mima kana sababa bashar alhijra ilahay marka mushrikiintu waxay kusoo gabagabeeyeen dhibkii ay rasuulka sal ly slm ay dhibayeen in ay isku dayeen bal inay dilaan waana goorma waa marxaladii ugu dambeysay saddex iyo toban sana maka la joogay markii hijrada intaanay iman maxaa keenay hijrada iyadoo markii loo maleegay mu'aamaro ah in rasuulka sal ly slm lagaga takhalluso qaala ibnu cabaas marka wuxuu yidhi ina almala'a min qurayshin ijtamacuu fi lxijr koox qoraysh ka mida oo dadka kuwa indhaha buuxiyaa raggooda waaweyn baa waxay ku kulmeen meesha xijriga ah bilxajari fatacaahaduu billaata billaati wاlcuza wamanaati الثaaliثaةi الأkhرى markaasay waxay iskula ballameen laata iyo cuza iyo manaata الثaaliثة low qad ra'aynaa muxamada qumna ilayhi qiyaama waaxid haddaan moxamed indhaha saarno hal nin istaagii baan u istaagaynaa yani yani hal dar baan la beeganaynaa falam nufaariqhu xatى naqtula mana aan ka tegayn ilaa aan marka ka dilna yani waxaa ujeeddadana waxay tahay hal mar markii laysugu tago qabiil walbaba nin laga soo qaato idan yuu ku hagaagaya marka reer bani hashim yay u dacwoon doontaa oo eh, nebiga sal l sl dhiigiisa weydiin doona damahu mutafariq fi shata alqaba'il meeluu marka ku hagaagaya markuu ku beegmaya markaa male faaqbalat faatimatu tabkii xataa dakhalat calaa abiha arrinkaa markuu dhacay kadib faatima ooyeysa ayaa timid gabartu aad bay isaga markuu gabdhuhu aad bay u calool jilcan yihiin iyadoo ooyeysay aabaheed marka usoo gashay faqaalat marka waxay tihi haؤulaءi اlmalأ min qowmika fi اxajar fi اlxajr qad tacaahaduu an low qad ra'wka qaamuu ilayka faqataluu kuwa aad arkaysa meesha jooga ballan bay galeen hadday ku arkaan inay kaa takhaluseen rasuul allah oo hal mar falaysa minhum rajulu ilaa qad carafa nasiibaha min dami qof walbana meeshii uu dhiiggaaga kaga beegmi lahaa iyo sadku ku lahaan lahaana horay u ogaadeenoo midkii madaxa la beegan lahaa midkii lugaha la beegan lahaa arrinkaa waa lagu tasha rasuul allah qaala marka wuxuu yidhi si degan yaa bunaya dni adnii waduu'an bal weyse ii keen fatawada'a wuu weysaystay uma dakhala calayhim almasjid kadib masjidkii iyagoo ku jira ayuu u galay falamaa ra'awhu markay arkeen waxay dhahn qaaluu hada waa kan maxamedkaan raadinayna fakhafaduu absaarahum markaasay aragyadu hoos u dhigeen wacaqiruu fii majaalisihim meeshooda lagu boqongooye way dhaqaaqi waayeen falam yarfacuu ilayhim absaarahum yacnii ninka ay raadinayeenna hortaagan way ku dhici waayeen markay in la raacaan walam yaqum minhum rajula nin iyaga ka mida soo istaaga markaa ma lahayn weysada aad arkaysaan shanigaasay leedahay faaqbala rasuulu lahi sal ly slm xata qaama calaa ru'uusihim intuu soo dul istaagay iyagoo meesha fadhiya faakhada qabdata min turaabin faxasabahum biha waqaala shahat ilwujuuh markaasuu cantooba ciida intuu saa usoo qaatay uu saa intuu ugu seeriyey buu yidhi maaragtay waqay indhuhu wujuuhdu markaa wax arkin amaba allaha xumeeyo qaala marka wuxuu yidhi famaa asaabat rajulan minhum xasaatun ilaa qad qutila yowma badrin kaafiran nin iyaga ka mida quruurax soo gaara ma jirin ilaaba hadduu soo gaara maalinta yowm albadr ayaa lagu dilay wa hadihi alxaadiidatu dhexdadan iyada ah qad takararat leylata alhijra waxay soo laalaabatay habeenkii hijrada ah wa kaana rasuulu llahi sal lla lay slm yadkuru maa laaqaahu min adaa qurayshin wuxuu ka sheekeynaya dhibka uu kala kulmay quraysh qabla an yalaala aladaa axada min atbaacihi intaanuba ruux atbaacdiisa ka mida aanu soo gaarin isagaa la dhibay yaquulu wuxuu yihi rasulka sal alla alay slam laqad ukhiftu fi اllahi caza wajala wma yukhaafu axad walaqad uudiitu fi اllahi wma yudaa axad walaqad atat calaya halaaثuuna min bayni ywmi walaylaة wma lii wla libilaalin طacaamu yaأkulhu duu kabadin ila shayin waariihi ibda bilaalin wuxuu yidhi waa lay baqdin geliyay iyadoo qofna aan la baqdin gelin waa lay dhibay iyadoo qofna aan la dhibin waxaa isoo marta buu yidhi yacni soddon maalin iyo habeen baa isoo martay iyadoo aniga iyo bilaal wax aan afka saarno oo qof beer u saaxiiba oo nool uu cuni kara aanu hor oolin ilaa in yar mooyaane oo ninka bilaal la leeyahay oo kelkiishiisu marka ku qarsan karo waxaan macno lahayn yani wuxuu leeyahy dhibkaa baanu soo maray buu leeyahy waana waxyaabaha muujinay marka dhibta soo gaartay rasuulka sal alla ly slam iyo adiyada soo gaartay saxaabatuhu waa darsi u baahan faahfaahin waana kan soo socda haddii ilaah yidhaahdo iddihaadu qurayshin lilmuslimiin wa ilahuna billahi towfiiq